sl llahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala lana wuxuu nagu yihi rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu nagu yihi laa tarmuu ha ganina aljamrata jamrada ha ganinina ha tuurina an ibni cabaasi wausaamaa bni zaydin radi allahu canhum qaala waxay yidhaahdeen lam yazal kamuusan zuulin annabiyu sal lay wasalam nebigu yulabbii inuu talbiyeysanayo xataa ramaa ilaa uu tuurtay aljamrata jamrada ilaa uu tuuray xataa ramaa ilaa uu tuuray jamrata alcaqaba karinta ama karinka jamradiisa ilaa uu tuuray waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkan ikhtisaar baa ku jira oo xaafidku gaabiyey istifaar weliba muqilli ah oo macnihiisa waxaan dhihi lahaa waxoogaa sida asalahaan uu yahay waxbaa iska bedelaya sidan markii laga dhigo hadda sidan meesha uu u yaallo wuxuu ka dhigay hadalkan inay cabdullaahi bni cabaas iyo usaamat bni zayd labadudaas inay sidaa dheheen xadiidkiisa sidaa maaha labada hadalka tidhi waa usaamat ibnu zayd iyo alfadl ibni cabaas waay cabdillah cabaas walaalkii oo fadli ah labadoodaasuuna ka warinaya ibni cabaas isagu dadka hadalka yidhi maa xadiidkani sidanu bukhaari ku yimid markaad bukhaari u noqotaan baad arkaysaa tamaamkiisa dhamaystirnaantiisa isagoo dhamaystiran ibnu cabaas baa wuxuu warinayaa anna usaamata bna zaydin radia allahu canhuma usaamata bnu zayd kaana ridfa nabiy sal lay waslam nabiga wuxuu aha fangelihiisa oo neefku gadaal ka saarnaa hashiisu gadaal ka saarnaa min carafata ila lmusdalifa carafa laga soo bilaaba ilaa musdalifa nebiga hashiisa isagaa gadaal ka saarna uma ardafa alfadla min almusdalifa ilaa minan markii musdalifa la yimid ilaa uu mino ka imaanayena hasha gadaal waxaa ka saarnaa alfadl ibni cabaas marka labadu waa saaxisha saarnaa mine iyo waxaa la carafa ilaa musdelifana usaamatu bnu zayd baa hesha la saarnaa musdelifa ilaa minana waxaa la saarnaa alfadl bnu cabaas saas man markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas oo labadooda xadiis ka warinaya fakilaahumaa qaalaa fakilaahumaa qaalaa labadooduba waxay yidhaahdeen lam yazl nabiyu sal lay waslam yunabi xataa ramaa jamrat alcaqaba nebigu kama zuulin inuu talbiyeysanay ilaa uu jamrat alcaqaba tuursay marka qaal ayaa iska leh alfadl ibn cabaas iyo waxaa iska leh usaamat bnu zayd ama ibn cabaas waa raawin xadiis can haadayni saxaabiyeyn ninkii hadalka lahaa ma ah ikhtisaarka marka gaabinta waxaa kofku soo gaabiyey oo uu xadiidka macno ahaan ku wariyey baa markaasaad moodaa inay waxoogaa khalal keentay ayb usaama bnu zayd iyo fadl bn cabaas baa marka hadalkan iskale nasaa axmed ibnu khusayma waxay soo iyaguna soo saareen xadiid sidoo kaleet ibn cabaas laga warinayo uu leeyahay uma qaaca talbiyata maca aakhiri xasaatin labayk allahuma labayka wuxuu nebigu gooyey oo joojiyey jamrada markuu dhagixii ugu dambeeyey ku tuuray ibnu khuseyma saxiixiyey axmed shaakir iyo sheekh albani uu tuuray inkastoo sheekh alimaam albayhaqi uu tilmaamayo lafdigaas maca aakiri xasaasil ah shuduud buu waxoogaa tilmaamaya mushaabi laakiin culimadaasi way sugaysa wuxuuna inoo faa'iideeyey xadiisku labayk allahuma labayk musdali carafa ilaa musdalifa ilaa maalinka mino markii lasii socdo waa la wadayaa maalinka tobnaad markuu ruuxu jamrada tuurto ayuu talbiyada joojinaya ziyaadada ibnu iyo ay wariyeen waxay noogu dartay talbiyada waxaa lala joojinayaa dhagaxa ugu dambeeya toddobada markaa tuurto marka taqyiid khaasa iyo tacyiin khaasa ah bay ziyaadadaasi wadataa waa hadday asaxdo we wa can cabdillahi mascuud inta ka horeysa waa labada yaaba jamrada mar hadduu ruuxu tuurtadan labayk allahuma labayka warkeedu waa dhamaaday halkaas ku egan cabdilahi bn mascuudin radi allahu tacaala canhu anahu isagu jacala wuxuu yeelay waa ibn mascuude anahu isagu jacala wuxuu yeelay albeyta kacbada can yasaarihi dhankiisa bidix buu iska mariyey can yamiinihi dhankiisa midig buu iska mariyey oo yeelay ramaa markaasuu tuuray aljamrata jamradii buu tuurtay bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray wa qaala wuxuuna yidhi u mascuud haadaa kani maqaamu ladii kii meeshuu istaagay weye unzila lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suurat lbaqara suurat lbaqara lagu soo dejiyey muttafaqun calayhi bukhaari muslim soo saray cabdullahi bn mascuud ayaa wuxuu xadidayaa nebigu markuu sal alay slam jamrada tuuranayay dhankeedu iska taagay lcaqaba waxay leeyihiin sideedaba meel buur yaroo taag ah buur yaroo taag ah bay badaceeda ku taallay marka dhankan layska taagahayo nebigu sal lay slam iska taagay ka tuurtay laga mari jiray dhanka kale buurtii baa ka xigtay wuxuu leeyahay sheekh cabdalla albasaam wuxuu leeyahay buurtaasi mar dhow baa la zuuliyey mar dhow ayaa la zuuliyey oo jidkaa lagu ballaariyey meeshii taaggi yaraaye ay dhinaciisa ku taalay jamradu cabdullaahi ibni mascuud marka beytka wuxuu marin jiray dhanka bidixda minana dhanka midigta meeshaasoo jamrada ka tuurin jira bimacnaa markaad ka timaado dhanka mina oo maka usii socoto jamrada waxaad ka maraysaa dhanka bidix markaad dhanka bidix ka marto baad marka iyada ku jeesanaysaa markaad la simanta markaad ku jeesato iyada maka waxay kaa dhanka bidixda ah minadii aad ka timidna waxay kaa dhanka midig dhankaasuu marka nabigu iska taagay sal lay wasalam markaasuu halkaa ka tuurtay waxaan ujeedaa cabdulahi masuud halkaasuu ka tuuray markaasuu wuxuu yidhi haada maqaamu aladii unzilat calayhi suurat lbaqara nebi maxamed oo suurat albaqara lagu soo dejiyey markuu jamrada tuuranayay meeshanay ahayd meeshuu istaagay buui saasman marka waxay noo soo hormartay oon horey usoo marray xadiidkii jaabir iyo inuu meeshaasi ku ooli jiray tog nebiguna toga hoostiisa intuu toga gudihiisa istaagay inuu halkaa jamrada ka tuurto marka togaas halkaa mare ee dhanka ka mara bidixda markaad mino kasoo socotood maka u socoto dhanka bidixda togii ka mari jiray halkaasuu nebigu ka tuurtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib meeshaa in laga tuurtaayo oo dhankaa laga maraayo waa sida fiican waa sida fiican laakiin alimaamu nawowi caleyhi raxmatullahi wuxuu soo guurinayaa waana siday tahay ijmaac ah afarta dhinac midkaad ka martood ka tuurataba inay asaxayso laakiin haddaad heli karto inaad meeshaas nebigu ka tuurtay dhankaa inaad ka tuurto haddaad heli karto waa sida yani ta'asiga iyo kudayashada sidaa ibnu mascuud iyo keyrkiiba ay samaynayan haddii laakiin dhinacyaha kale aad ka gashood ka tuurato ayaduna baas ma leh muhiimaddu waa tuurashada ayb khaasatan xilligan oo kaleetoy adag tahay inaad meeshaad rabta heshood doorato adugu odee zaxmadaa badan iyo jaamku xubirigaa badan marka dhinacay kuu fududaado kasoo geliyo ka tuuranaysa ayb hada maqaamu aladii unzilat calayhi suurat lbaqara muxuu suurat lbaqara ku maagay baa la isweydiye mascuud nabiga qur-aanka o dhan baa lagu soo dejiye muxuu u dhihi waaye hada maqaamu aladii unzila calayhi qur'aan suuratlbaqara muxuu ku maagay lianna suurat lbaqara waa suuradda ugu badan axkaamta xajka lagaga hadlay waay yani axkaamta xajka in badanoo ka mida ah, suuradda ka hadasha marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo qur-aankii jideeyey xajka acmaashiisa nebigii lagu soo dejiyey nebi maxamed sal ly asalam meeshanuu istaagay oo ka tuurtay aabsuuraabaqaraku doortay dhagax walba markii la tuurayo dhagaxyaantaa toddobada ah ee jamrada lagu tuurayo in la takbiirsanayo allahu akbar laleeyahay dhagax kasta marka la tuurayo waxaynu ku soo marray xadiidkii jaabir ee dheeraa bal fi saxiixayn buu ku sugan yahay min xadiidi ibni mascuud marka tuurashaduna waa sugan tahay allahu akbarna waa sugan tahay markaad tuuraysa inaad tidhahdo macna wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ayb tuurashadaasi waxa lagu tuurayo asar baa jira ka dhigaya nebi ibraahim calayhi salaam inuu tuurayo uu shaydaan ku tuuray shaydaan inuu ku tuuray asar noocaasaa jira marka asarkaasi waa asar mursal ah bacdu ahlicilmina way soo dhawaynayaan ayb wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ramaa wuu tuuray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuu ganay aljamrata jamradii ayuu ganay yowma naxri maalintii xoolo qalidda duxan barqinkii uu tuurtay wa amaa bacda daalika maalinkaa wixii ka dambeysay faidaa goortii buu nabigu tuurtay zaalad ay zuusho ashamsu qoraxdu markay zuushay wa amaa bacda daalika kaas kadib oo yowma naxri wixii ka dambeeyey ah yani faidaa zaalat faidaa zaalat ashamsu qoraxdu markay zuushay ayuu ramaa nabigu tuurtay wey macna waxaa wariye muslim muslim baa waa qeyb ka mid a ah xadiidkii ee dheeraa aan soo marnay gobol ka mida ah ayb wuxuu inoo faa jamaraadka waa saddex jamrat alcaqaba maalinta tobnaad keligeed baa la tuurtaa maalinta tobnaad keligeed baa la tuurtaa labada kale maalinka wax shaqa looma hayo waa la iska dhaafaa waa la maraa maalinka kobiy tobnaad labiy tobnaad iyo saddexiy tobnaadna saddexdoodaba waa la wada tuurtaa ayb maalinka tobnaad oo jamratulcaqaba keliya la tuuranayo nebigu wuxuu tuurtay barkinkii sal lay slam ila waa soo sheegnay waagu wuxuu ugu bariyey musdelifo sooma qoraxdoon soo bixin laakiin dhulku iftiimaybuu ka soo dhaqaaqay intuu soo socday bay barkinkii gaadhay barkinkiibuu kusoo hagaagoo tuurtay nebigu sal lay waslam saas maana ayb barqinkiibuu tuurtay laakiin maalintoo dhan baa la tuuran karaa xataa bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin xataa habeenkii waa la tuuran karaya sidaasay fuqahada qaarkood marayaan macna amaa maalmaha kale maalinta tobnaad ka dambeeye saddexda jamrada laysla tuuranayo ayaga waxaa la tuuranaya bacda azawaal qoraxdu markay zuusho kadib tuurka wixii ka dambeeya unbay tuurashadu bilaabanaysa ilaa galabtii ilaa habeenkii wahaakada ka hor lama tuuran karayo waxaa ku soo arooray isla masalada iyada xadiid ibni cumar waxaa weydiiyey nin la yihahdo ibnu wabara radia allahu canhuma markaasa wuxuu yihi mataa armi ljimaara ibni cumarow jamaraadka goormaan tuurtaa markaasaa wuxuu ihi idaa ramaa imaamuka farmihi idaa ramaa imaamuka farmihi ninka ku hogaaminaya ee xajka maalinkaa hogaaminaya imaamkaaga markuu tuurto markaa adiguna tuuro xilliguu kaashi tuuro tuuro faacadtu calayhi lmas'ala buy su-aashii ku soo celiye buy mataa armi ljimaara su-aashii baan dib ugu soo celiy markaasaa wuxuu yidhi kunna nataxayan faida zaalat ishamsu ramaynaa wakti baanu la fiirsan jirnay markay qoraxdu zuushaanaan tuuran jirnay bukhaari baa soo saaray asarka isaga maalig baa sidoo kale wariyey isagoo mawquuf ku ah cala bni cumar isagoo ibni cumar le laa tarmi ljimaara fi layaami alaaa xataa tazuula shamsu sanadkiisu waa saxiix jimaarta ha tuuranin jamaraadka saddexda maalmaha saddexdee dambe oo koy tobnaadka liy tobnaadka saddex tobanka ayaamu mina ha tuuranin ilaa qoraxdu ay zuusho inay bacda zawaal tahay oo qoraxdu intayna zuulin oo gelinka hore aan la tuuran karin jamaraadka ayaa waxaa ku tegay jumhuurta asxaabulmadaahib badankooda ku tegay maalik shaafici axmed iyo keyrkood abu xaniifa iyo isxaaq waa khilaafsano waxay leeyihi maalinka sade ugu dambaysa intayna qoraxdu zulina barqinkii waa la tuuran karaa ila maalinka lasoo dhaqaaqaye ama ugu dambaysaba bacdwaxay leeyihiin taabiciintii fuqahada qaarkoodna waxay leeyihiin xataa saddexda beriba zawaalka ka hor waa la tuuran karaa laakiin waa ra'yi laga rajaxo yahayo nebiga sal alay slam hadyigiisii kuma tusayo xoogaa waayahan dambe ololaa socdo waxaa jirta kitaabaad fara badan oo waayaha dambe aada loo soo qorayo oo laleeyahay maadaama jamaraadka tuurashadoodu saddexda beri khaasatan labada beri hore ay dadkiina badan yihiin gelinka dambena uusan ku filayn madhab madaahibtii culimada ka midana uu qabo in duhurka ka hor la tuuran karo taysiir baa ku jira iyo rafculxaraj madhabka hala qaatay leeyihi dacawaad waayahan aada u kordhaya jira noocaasa macnaha min baabi rafci lxaraj maxaa yeelay kuma fileyday wa ficlan xilliyada dadku ay dhintaan bay ka mid tahay saas man maalma khaasatan maalinta labiyo tobnaad xilliga muxuu ahaay la samaynayo tacajulka faman tacajala fii yowmayn dadka nin walba wuxuu rabaa bacda duhri intuu suurto inuu sii dhaqaaqo biniaadam degda lagu imtiaana biniaadam degda lagu imtixaanay meesha wax yarbaa in la dhaqaaqaa la rabaa meeshaa laisugu tegaya marka xilligaas marka xilliyadana leeday ka mid oo dadku dhintaan lakin waxaan kuleeyahay waxaa wax fududayn doona jamaraadka waagii hore waxaa laga tuuran jiray hal dabaq hal dabaqa dhulka unbaa la mari jiray haddana dabaq kalea lagu kornay laba dabaq baa laga tuuran jiray hadda laakiin shan dabaq bay marayaan markaasaa labadii buuroodee dirxyaha ka ahaa ayaa laysku xidhay hadda waxoogaa waxaad moodaa nafis weyn baa jira laysmaba arkayaba shan dabaq iyo shan itijaahon is arkaynin oon isku meelna ka gelaynin isku meelna aan ka baxaynin baa loo sameeyey haddana waxayba diyaarinayaanba taqriiban qaab oo muxuu ahaaye tareemo tareen dadka ka keena musdelifa oo meesha intuu ku daadiyo ay tuurtaan xaggaana kasii baxaan madaam weyn bay diyaarinayan marka waxoogaa sunnada in la fududaysto waxaa ka fiican in la raadiyo sidii sunnada iyo dariiqiyo hadigana loogu sugnaan lahaa muxuu ahay fudayd kalena loo keeni laha laakiin haddii tarakuska la badiyo rugsada la badiyo iyadoo xunuun kale la heli karo ma ficna baa wariy tuurashada jamaraadka ama jamrada jamratulcaqaba tuurashadeedu jumhuurtu waxay u badan yihiin in ay ilaa habeenkii la tuuran karayo an ibni cumra radi allahu canhuma annahu isagu kaana wuxuu ahaa yarmii mid tuurta ayuuha aljamrata jamradii addunyaa ee ugu sokaysay xagga mino marka laga yimaado ugu sokaysay bisabci xasayaatin toban dhagax buu ku tuuranayay yukabiru xaal uu takbiirsanayo calaa aari kulli xasaatin ama isri kulli xasaatin dhagax kasta gadaashiisa xaal uu takbiirsanayo oo intuu tuuro markuu tuuro allahu akbar dhahay uma kadibna yataqadamu horay buu u durkaahayey yataqadamu uu hormarayo meeshuu taagnaabuu horay uga yara durkahay uma kadibna yushilu wuu dooxaysanayay yushilu dhulka sahligee dooxada ah. ayuu markaas obacaadka ah ayuu markaasi xaggiisa u leexanayay fayaquumu markaasuu istaagayey fayastaqbilu markaasuu u jeesanayey alqiblata qibladuu u jeesanayay uma kadibna yadcuu alla ayuu baryay wayarfacu wuxuu koru qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood wayaquumu wuuna istaagi jiray tawiilan muddo dheer buu taagnaan jiray meeshaas uma kadib markuu intaas sameeyo yarmi wuxuu tuuran jiray alwustaa saddexda jawrata ugu dhaxaysa ilan tii ugu sokaysay mine ugu xigtay buu ka sutay uma kadibna ya'hudu wuxuu qaadanaya daata shimaali dhanka bidixda markuu kusii jeeda dhanka bidix buu u yara leexanaya fa yushilu markaasuu muxuu dooxaysanayo dhanka bannaanka iyo dooxada xaggeeda buu yara leexanaya wayaquumu markaasuu istaagi jiray mustaqbila alqiblati qiblada isagoo usii jeeda uma kadibna yadcuu waa ducayn jiray fayarfacu kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood wayaquumu wuu istaagi jiray tawiilan muddo dheer uma kadibna yarmii wuxuu tuuran jiray jamrata daati alcaqaba midda caqabadda u saaxiibka ah jamradeeduu tuuran jiray min batni lwaadi toga gudihiisuu ka tuuran jiray walaa yaqifu mana istaagi jirin cindahaa agteeda ma istaagi jirin taa ugu dambaysa kubra ama jamratcaqaba ma ag istaagi jirin wuu iska dhaafi jiray uma kadibna yansarifu wuu gadoomi jirayo wuu iska noqon jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray cabdulahi bni cumar haakada sidaasaan ra'aytu arkay rasuulalahi sal lay waslam oo yafcaluhu falaya saddexda oo nidi waxaa la tuuranaya maalinta kow tobnaadka iyo labiyo tobnaadka saddex iyo tobnaadka ninkii markaa aan degdegayninoo waman ta'ahara falaa isma caleyhi kaga dhigaya jamaraadka qaabka loo tuuranayu marka inoo sheegay waxaa la tuurayo waa toddobiyo toban dha waxaan dhihi lahaa waa maalinkiiba waa labaatan iyo kow dhagax saddexda jamar mid walba waxay leedahay toddoba dhagax see loo tuurayaa dhanka waxaad ka imaanaysaa masjid lkhayf masjid lkhayf waa masaajidka mino ku yaal ama dhanka minaad ka imaanaysaa markaad dhanka mino ka imaato mid jamrada kuugu soo xigta oo xagga mino ugu xigtaay waa aljamratu suqra ama dunya labadaba laydhaha waa tii ugu yarayd ta ugu yar waa taa waxaa ku xigta alwustaa oo tii ugu dhexaysay midda ugu shishaysa markaad dhanka minaad ka socota oo markaad u jeedaa midda ugu dambaysa ugu shishaysa waa jamratul caqaba waa tii maalintii tobnaad aad tuuratay xagga markay marka iyada ugu xigtaa marka maka laga yimaadana ayadaa waxay noqotaa addunya iyadaa ugu xigta xagga maka xagga mina marka laga yimaadana ayadaa ugu dambaysa saas man marka saddexaa jamraa la tuuranaya saddexdooda maalinka waxaa lagu bilaabayaa ta xagga mino ugu xigta ta ugu yara toddoba dhagax baa lagu tuuraya dhagax kasta markaad tuuranayso dabadiisa markaad tuurto allahu akbar baad leedahay kadibna toddobada dhagax markaad sidaa u tuurto dib baad u yara baxaysa horeyna waad u yara socon muxuu ahaayey eh, bidix baad isu yara qaban oo meel yaro dooxo ahoo bacaad ahoo meesha ku taalay oo yaro bannaan ah iyo xaggiisa isu qabtay marka zaxmadii iyo dadkii meesha marayay buu waxyar mid bidix sagayr qabtay meeshaasuu marka istaagay qibladu u jeesaday waa ducaystay muddo dheerbu meeshaan ku ducaysana raxmadana waa taagay wuxuu ducaysana intaa markuu dhammaystay buu ka dhaqaaqay tii u dhaxaysay buu tegey iyadiina sidiioo kale ku sameeyey waa tuurtay markuu tuurtay kadibna oo u dhammaystay dhagax kastana gadaashiisa uu takbiirsanayay waa ka tegay sidoo kaleeto bidix buu u yara leexday meel yara muxuu ahaaye dooxa ahaan ama banaan ah buu yaro aaday bannaankii wuu istaagay qibladuu u jeesaday muddo dheer buu taagnaa gacmuhuu taagay markuu muddo taagnaayo ducaystay kadibna waa ka dhaqaaqay tii ugu dambaysay dumar tooxa qaba ayuu tuurtay toddobada dhagax buu ku tuuray taa iyadaa markuu tuurtay agteeda ma uusan istaagin markiiba waa iska noqday mana uusan ku ducaysanin mana istaagin wuu isaga tegey sidaa markuu sameeyena cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi nebi maxamed baan ku arkay sal sl isagoo sidaa samaynaya salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saas man ayib <coughs> sunadu marka waa saasoo labada ta iyo ta dhexda ku jirta labadabaasaa lagu agducaystaa laakiin jamrat alcaqaba oo midda weyna ayada laguma agducaysto mana saddexda beriba saddexda beriga ko tobanaanka iyo toban saddex tobanaanka waan iska dhaafaa haddaaba tuurataba waa laga socdaa hadiga nebigu sidaasoo ha salawatu rabbi wasalaamu caleyh labada kalena waa la tuurta wuxuu leeyahay sheekhu uma yarmii jamrata daati alcaqaba daati alcaqaba maxaa loogu bixi labada kaleba daatulcaqaba lama yidhahda jamratu alcaqaba ama jamratu daati alcaqaba waxaa la yidhahda ilan caqabada waa kaan soo marnay waxaa la yidhaahdaa waa jidka labada buuro dhexdooda mara la yidhaahdaa caqabada waxaa la yidhahdaa taagga marka yani waa karin waa karin marka buur yar baa meeshu ku ooli jirtay buurtaa jirjirkeeda yay jamradu ku ooli jirtay buurtaa wuxuu leeyahay sheekh cabdalla bastaam wuxuu leeyahay buurtii yarayd oo jamratul kubraa ay ku taallay jirjirkeeda ku taalay waxaa la zuuliyey oo la tirtiray sanadku markuu ahaa kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii hijriga taqriiban waa muddo hadda laga joogo ilaa lixdan iyo dhowr sano ayaa buurtaa la baabiyey buurta yarta oo waxaa loo baabiiyey buu leeyahay jidkii dadku marayeen ayaa lagu waasiciyey jidkii ag marahay baa iyo lagu ballaadhiyo lagu waasiciyey maadaama dadkii ay bateen buurtaasi marka meesha waa ka baxay maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay jamradii la tuuranayey oo labada dhinacba laga mari karo markaa hore laakiin maadaama ay buur ay dhinac kaga taalay dhanka galon baa laga marayay oo dhanka bidix baa laga maray markaad mino kasii jeedo dhanka bidix baa laga mari jiray dhanka kalena waxaa ka saarnayd buurtaa yartaa baa ka saarnayd buurta waa la fusuuliyey hadda marka marka afarta dhinac baa laga geli karaa marka sidaas saasaa lagu magacaabaya jamratu daati alcaqaba wa canhu radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala culimada qaarkood waxay qabaan jamaraadka maalinka in sidaa loo tartiibiyo laysugu xijiyo waa waajibay le inaad kala hormaro marisood kasoo bilowdo midda dambe ama midda dhexe ka bilowdo may jamaraadka sidoo kale in aan laga yarayn karin dhagaxyaanta la tuurayo mid walba toddoba lagama yarayn karo saasay jumhuurtu qabaan haddii aad ka yaraysana waa inaad soo celiso waa inaad yani aad durba haddaad heshana tuurto haddii kal inaad soo tuurto waxay kale leeyihiin bacdu ahlilcilmi inay isku xigaan tuuridda jamaraadku ama dhagaxyaanta tuuriddoodu waxay leeyihiin waa laga maarmaan oo intaad mid tuurtood iska shaqa soo shaahdo haddana kii kale usoo noqon mayso saasma waa inaad isku xujiso tuurtuuridda ayb alimaam nawowi waa kaan soo sheegna wuxuu ijmaaca kusoo guurinayaa dhanka uu nabigu ka tuurtay sax dhanka bidix buu ah markaad maka kusii jeedo minana kasoo jeedo dhanka bidix buu ka tuurtay laakiin wuxuu ijmaaca kusoo guurinaya in laysku waafaqsanya uu sheegaya culimada dhexdooda afarta dhinac ka tuurataba inay sax tahay oay banaani tahay macna sidaas wya wa canhu radi allahu canhu ana rasuula sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi allahuma allahay irxam alla u naxariiso almuxalliqiina kuwa xiira kuwa timaha xiibta alla u naxariiso qaaluu waxay yidhahdeen wlmuqasiriina kuwa gaabsadana ya rasuul alla rasuulka ilahi yani kuwa gaabsadana u ducee wa qaala wuxuu ihi fi haalisati markii saddexaad wlmuqasiriina kuwa gaabsadana alla u naxariiso muttafaqun caleyhi buhaari muslim waa soo saar ayb qisadani waxay dhacday sida raajixa ducadani markay dhaxayso waxay ahayd oo say u badan yihiin ay tilmaamayaan laba goorba way dhacday mar waxay dhacday sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiya nabigu cumrada ku yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayay dhacday oo nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabada xiirta markuu yidhi oy waxoogaa ay ka yaraa gows qabsadeenoo markiiba ku tilaabsan waayeen qisadii dheeradee soo aroortay halkaasay ku timid ducadani saas man ducadani halkaasay ku timid xaafidku wuxuu leeyahay qola saasay leeyihi qolna waxay leeyihiin maya ducadani waxay ahayd fii xajati lwadaac ibn xajar wuxuu leeyahay alaxaadiis alatii fiiha tacyiinu xajati lwadaac aktaru cadada waasaxu isnaadan buu leeyahy inay arrintani ahayd xajatlwadaac axaadiista ku soo aroortay baa ka badan sanad ahaanna ka saxiixsan kuwa sheegaya sulxulxudaybiya alimaam nawowina sidoo kale sidaasu rajaxaya alimaam nawowina sidaasuu rajaxaya waxaa la khilaafsan yahay qolada gaabsato timaha ma markii afraad baa loo duceeyey oo meesha la soo geliyey mise markii saddexaad bay ahay tani hadda waxayna tihi qaala fi ahaaliai wlmuqasiriin soma laba gooroo horaa waxaa loo duceeyey kuwa timaha xiirta mar saddexaadkiina waxaa loo duceeyey qolada timaha gaabsada xadiid ibnu cumar markuu yahay oo dariiqa maalig weliba uu yahay sidaasay riwaadu u badan yihiin oo riwaayaadkiiyo duruqdu saasay u badan tahay markii saddexaad in loo duceeyey qolada muqasiriinta laakiin waxaa sugan xadiiu abi hurayra fi saxiixayn oo waxaa sugan nebigu sal lay wasalam saddex goor inuu u duceeyey qolaha timada xiira ah, yarxam allahu aw raxima allahu almuxalliqiin qaaluu wlmuqasiriina ya rasuul allah qaala raxima allahu lmuxalliqiin qaala wlmuqasiriina ya rasuul allah qaala raxima allahu lmuxalliqiin qaala wlmuqasiriina ya rasuul allah qaala wlmuqasiriin martabada afraad xadiis abi hurayra fi saxiixayn ayay iyaduna ku sugan tahay saas man ayb xadiidku wuxuu inoo sheegayaa ama ina barayaa ama cumrada ha noqoto ama xajka ha noqotee gaabsiga timaha la gaabsado ama la xiirtaaye manaasigta xajku ka mid yahay qur-aankaaba inoo sheegay laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi latadkhulunna almasjida alxaraama in sha allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin idinkoo qaarna timaha xiiranayaan qaarna timaha gaabsanayaan baa le marka gaabsiga iyo xiirashadu labaduba min manaasik alxaji walcumray ka mid ayib xukunkeeda isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa rukni qaar waxay leeyihiin ma ahe waa waajib wahaa kada saas isugu khilaafsan yihiin inuu nusub yahay laakiin waa sida loo badan yahay ayib labadooda waxaa xadiisku inoo sheegay inay fadli badan tahay xiirashadu waana ijmac inay xiirashadu fadli badan tahay allaahuma hal mar bay gaabsigu fadli badan yahay halka mari waxa weeye waa markuu ruuxu mutamatic yahay xilli xajkii wakti badan uusan ka laabnaynna uu tago meesha cumrada markuu guto xajkiina ayna waxba ka laabnaynba oo uu ka baqayo inuu waayo timo uu xajka xiiro oo timihii muddada ayna soo bixi karaynin sida fadliga badani waxa waxaway inuu gaabsado markaas oo timaha qaarka kale uu u hambeeyo si uu maalinta tobnaad xajka u xiiro waa ilaa timo aan buu noqon sooma maala maalinka sideedaad buu tegey cumru buu tegey timaha xiirideedii maalinka sagaalaad ubaa ka laabay maalinka sagaalaad waa muguu soo baxaya saas daraadeed baa asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam sanadkii xajatulwadaac saxaabadii nebiga la socday waxay tageen muxuu ahaayey maalinkii afraad ee bisha dilxija afar beri ba ka maalinkaa hadday tageenna way gaabsadeen in badanoo kamid ah. leanno muddada iyadaa timuhu kusoo bixi maayaan marka sida fadli badan mutamatica waktiguu ku gaaban yahay waxaa u fadli badan inuu timaha gaabsado inta kale waxaa fadli badan xiirashada dumarku waan u tegi doonaa iyagu kuma jiraan xukunkaas xukunka xiirashada raxima allaahu lmuxalliqiina raggay u taallaa dumarkuma taalo dumarkuna xiirta ma jiraan ayada xadiiskaasaa kusoo aroorayo aan doona insha alla tacala wacan cabdillahi bni camr bni caasi radi allahu canhuma ana rasuula sal lay slam rasuulku waqafa wuu istaagay fii xajati lwadaaci xajkii sagootinta ayuu nebigu sal lay slam istaagay fajacaluu waxay bilaabeen yas'aluunahu inay weydiiyaan inay weydiiyaan bay gudagaleen yani wuu istaagay waxaa laga wadaa waqafa calaa raaxilatihi hashiisa korkeeduu ku fadhiistay halkaasuu istaagay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh yani hashiisii baa taagan waxay taagan tahay jamrada markuu tuurtay yuu halkaa hasha la istaagay khalaa'iqdii baa marka ku wareegsanoo aad u fara badan su-aalaa la tuuraya marka nin walba wixii ku adag buu weydiinaya nabigu sal lay slam inta uu hasha saarnaana dadku marna ficilkiisay fiirsanayeen wuxuu samaynayo qaadanayeen markay u baahdaanna su-aal bay weydiinayeenoo nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi ay macnaha ka cadaysanayeen marka fa waxay bilaabeen yas'aluunahu inay nebiga weydiiyaan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi su-aalihii la weydiiyey qaar ka mida waa kuwa lam ashcur rasuul allahu ma dareemin oo ma garaninoo aqoon uma lahayn faxalaqtu markaasaan xiiray qabla an adbaxa intaanan gowricinba xiirashadii baan hormariyey intaana xoolihii gowracin qaala nabigu wuxu uri sal lay slam idbax gowrac walaa xaraja cidhiidina ma jiro yani walaa xaraja calayk cidhiidi iyo dembi iyo eeb ma lihid wa dhib ma jire xoolihii kuu laabnaa un gawrac xiirashadaadiina waa sax way macna wa jaa waxaa yimid aakharu nin kalaa yimid faqaala wuxuu ihi lam ashcur ma dareemin ma garanin way macna waan garan waaya fanaxartu markaasaan gowracay qabla an armiya intaanan jamradiiba tuuraninba jamradiiba waxaan ka hormariyey gawracii gawracii baan ku bilaabayba qaala nabigu wuxu uri sal ly aslam irmi tuuro jamradii hadda tuuro walaa xaraja cihiirina kuma jiro walaa xaraja calayka cihiir iyo ism iyo dembi gudahid wa famaa su'ila lama weydiini yowmaidin maalinka can shayin shay xaggii lama weydiin shaygaasoo qudima la hormariyey walaa ukhira iyo mid la dibdhigay toona lama weydiinin ilaa haddii la weydiiyey qaala wuxuu nebigu yuri sal lay slam ifcal samee wixii kuu laabanuu samee walaa xaraja wax dembiyana ma jiro cihiirina ma jiro wixii kuu laabanuu lay nabig sal lay slam muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray lafdi kalaa jiro bukhaari muslim ay soo saareen oo uu leeyahay kuntu axsibu ana kada qabla kada waxaan moodayey in camal hebel uu camal hebel ka horeeyo camal hebel iyo camal hebelna ka dambeeyo sidanaan u qaatay sidanaanan u sameeyey ifcal walaa xaraj bale ifcal walaa xaraj waxay kuu laabanuu sameen dhib iyo cidhiirina ma jiro ayb tartiibka maalinka acmaasha la sameeyo acmaasha maalinkaa la sameeyo waa shan camal shan camal dadka qaarkoodna waa afar midda koowaad ee lagu bilaabo maalinka tobnaad waa tuurashada jamrada midda ku xigta waa xoolaha gowracooda ta saddexaad waa xiirashada ama gaabsiga midda afraad waa dawaafu lifaada kacbada in la tagoo la dawaafo dawaaf lxaj midda shanaad waa sacyigiiyo safiya marwo oo dawaafka ka dambeeya oon dadka u wada oolina qaar ka mid u yahay sama tartiibkaasuu nebigu isugu xijiyey isagu samayntii uu sameeyey isagu ficil ahaan tartiibka saasuu isugu xijiyey wuu tuurtay xoolihiibuu qawracay wuu xiirtay dawaafku aaday saci miyuu sameysay saci bayna safa walmarwa miyuu sameeyey markaa muxuu samey horu usuu sameeyey yonayuka ah, lumin nabigu markuu yimidba xaramka yimidba kacbada markuu yimidba waa kii dawaaful quduumka markuu sameeyey saciga ka dambaysay sooma sacyigiisaas marka wuxuu ahaa sacigii xajka iyo cumrada oo hal sacyi wada noqday maalinkaa tobnaad marka sacyiga isaguma samayn lanna sacyigiisa waaba hormaray soma dawaaf lifaad buu sameeyey salawatu rabbi wasalam caleyh tartiibku marka waa sida arrimaha iyaga haddaad isku qasto marka oo tartiibkaa intaad lumiso aad meel kale ka bilowdo yani isku qasto ma soconaysa mise ma soconaysa xadiiskani wuxuu inoo sheegay waa soconaysa ifcal walaa xaraj waay maalinka acmaasha jirta kaad hormarisiy kaad dambaysiisaba ifcal walaa xaraj wixii kuu haay uu samee dhibma jirbuaari wuxuu soo saaray min xadiii cabaas nin baa nabiga ku yidhi sal lay wasalam zurtu qabla an armiya rasuul allow kacbadii baaban ziyaartayba oo dawaafkii baaban sameeyeyba intaanan tuuraninba xageebu ka bilaabayba tii ugu dambayso dawaafku ka bilaabay zurtu qabla an armiya baydkaan ziyaartay buui intaana dhagaxiiba tuuraninba qaala nebigu wuxuu yihi laa xaraj dhib male mid kalea yimid oo wuxuu yihi xalaqtu qabla an adbaxa intaanan gowricin baan timihii xiiray markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay asalam laa xaraj dhib male mid kalea yimid dabaxtu qabla an armiya xoolihii baan gowracay intaanan tuuranin laa xaraj baa la xadiikaasi wuxuu inoo siyaadiyey xataa dawaafka kii ku bilaabay maalinka laa xaraja baa la la xaaja marka dhima jir ah. xadiiu samat ibnu shariik baa isaga laftiisa jiroo sacyiga qole ka bilowda sheegaya walow sacyigaasi ay culamada qaarkood shuduud ku tilmaamayaan usaamat ibnu shariik nin la yidhahdo wuxuu leey kharajtu maca nabiy sal lay slam nabigaan raacay buu anigoo xaajiya xaajan xaj anoo gudanay fa kaana annaasu ya'tuunahu dad baa nabiga u imaanaya dadkii waxaa ka mida ruuxu weydiinayey yaa rasuula allah sacaytu qabla an aduufa sacyigii safiya marwa ayaan sacyiyey intaanan dhawaafkiiba samayninba yani dhawaafkii muxuu ka hormariyey sacyigiibuba ka soo bilaabayba markaasuu gadaalgadaal usoo akriyey dawaafkiibuu soo mariyey markaa ayb sacaytu wa an aduufa aw qadamtu shayan aw akhartu shayan waxbaan isku qasay buui rasuulilahi markaasuu nabigu wuxuu dhihi jiray laa xaraja laa xaraj laa xaraja walaa xaraj dhib male dhib male buu dhihi jiray ayb ila cala rajulin iqtarada cirda muslimin wa huwa aalimun fadalika aladii xarija wahalaka bu nab sal lay xaraj iyo dhib iyo halaag wuxuu haystaa nin ruux muslima cirdigiisiiyo sharafkiisa intuu goostay dulmi ku goostay kaasaa isaga cidhiidi iyo halaagba haystaa bu nab sl lay ee tani dhib malehe sameey xadiikaasi culimadu waxay leeyihiin lafdiga odhanaya sacaytu qabla an auufa waa shaad bay leeyihi ibnulqayim fi lhadyi iyo sheekh albani iyo waxay leeyihiin lafdigaasi waa lafdi shaad ah xadiika intiisa kale waa suwe lafdigaasoo la soconina waxaa saxiixiyey xaakim iyo ibnu xibaan iyo keyrkood saas macana marka acmaashaasi mushkilo male laakiin mar walba waxaa fiican haddii aynan markaasi wax colaysoo kugu xambaaraya ayna jirin inaad ficilkii nebigii siduu u tartiibiy u tartiibiso sidaasaa fiican sidaasaa fiican oo aadan tartiibta ka tegin macna ayb xadiiska waxaa laga faaidaysanaya maalinka isaga dadka culimada iyo acmaasha xajka inta lagu dhex jiraba inay dadka u fadhiistaan oy yani su-aalahooda uga jawaabaan oo acmaasha loo caddeeyo tartiibkan soo sheegnay in loo kala tartiibiyana waa sunnadii nabiga sal lay aslam cinda alijmac waxalila ijmacan kadalika waxay isla ogol yihiin hadduu ruuxu halmaan u geeyo ama uu u geeyo jahli u geeyo kala horhorumarinta inay asaxayso way isla ogolyihin hadduu kas u sameeyana caalimna yahay oo garanayo kasna u sameeyana inay asaxayso ina dhib lahay waxaa qaba shaafici iyo axmed iyo fuqahaa lxadiis waana sida sawaabka lanna nebigu sal lay slam ma kala qaaday an musr bni mahrmta radi alahu canhu ana rasuul lahi sal lay slam rasuulka naxara wuu gowracay qabla an yaxliqa intuusan xiirin hmm? laysa cala nisaai xadiidkaas meeshaas idinku jira maya ma idin dambeeya idin sooma a ah, wadaadka iskale kitaabka muxuu ahaaye tawdiixu laxkaam sheekh cabdalla albassaam baa wuxuu leeyahay xadiidka dambe ee tima xiiridda dumarka ku saabsan anaa soo hormariyey buu leeyahy marka adiga tawdiix waa haysataa miya sheekhaagaa hormariyey marka annaga nala socdo wacan musar bn makhramata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku naxara wuu gowracay oo uu dhundhabay geelii uu waday qabla an yaxliqa intuusan timaa xiirin wa amara wuxuuna amray asxaabahu saxaabadiisa bidalika arrinkaasuu amray rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey rawaahu lbukhaariyu xadiikaas ama qisadani waxay ahayd muxuu ahaayey sulxi xudaybiya meeshaan rabay halkan waa heshiiskii xudaybiyey ahayd iyo xadiidkani ku saabsanya oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu xudaybiye yimid oo loo diiday muctamir waa cumru u socday isagii saxaabadiis loo diiday inay beytka galaan oo quraysh intay wada hadleen heshiiskii la galay oo heshiiska ay ka mid ahayd sanadka inay iska noqdaan oo meesha ka noqdaan sanadka soo socdana ay cumro usoo noqdaan sidaa markii lagu heshiiyey oo loo diiday inay kacbad iyo dhulkii tagaan yaa nebigu wuxuu amray saxaabada inay xoolahay wadaan naqalaan kadibna ay xiirtaan waa kuwa marka waxoogaa xaaladaa ku adkaatay heshiiska ka biyadiidsanaayeen heshiiska waxaa ku jiray qodobo ad adag oo muxuu ahaaye qaadashadoodu ayna sahlanayn waxyi unbaa lagu qaatay mooye iyo amar rabbi mooye masale sahlan ma marka ayagoo marka laga biyadiidsan yahay oo go-aankan iyo heshiiskan iyo yani baa baa nabigu amarka bixiyey salawatu rabbi wasalam war saas yeela siiba marka waxoogaa wax dhaqaaqu waaye calaa hayri caadatihi nin amarkii qaataba waa waaye oo intuu dhaqaaqo xoolihii ku dhaqaaqo timii xeer nabigu marka salawaatu rabbi wasalamu aleh arrintaas waxoogaa wuu ka xuma uu ka xanaaqa nabigu sal l isagoo waxoogaa ka xun ayuu umusalamo u galay xaaskiisa umusalaamo markuu u galay bay u sheegay arrintii saxaabadaydii maanta arrinkaasaan amrayo wax iga qaatayna waayibu nabig sal l markaas waxay ku yidhi awa tuxibu ya rasulla ma jeceshahay in lagaa qaato haa waxaad samaysaa cidna hala hadlay intaad baxdo adigu xoolahaagii gawrac ku bilow kadibna ninkii kuu xiri lahaa u yeedho iyagaad samayn dooneen markiibuu nabigu soo baxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xoolihiibuu gawrac ku bilaabay timihii buu u yeedhay ninkii u xiiri lahaa saxaabadii markay arkeen hawshu inay dhagowdo nebigiiba bilaabay wayba isku layn gaadheenba markaasaa orod iyo muxuu la bilaabay muxuu ahay ruucno la bilaabay marka taa weye qisada ay ka hadlayso uu soo gaabiye xadiidka misr ibnu qisaduu ku saabsanyah waa heshiiskii xudaybiya waay nebigu wuxuu amray saxaabadiisa inay xiiraan timada waxaan ujeedaa isagu naxara xoolihiibuu qalay qabla an yaxliqa intuusan xiiran oo xoolaha gawracooda geela gawraciisa ka horeeyey tima xiiridooda saxaabadiisana sidaasuu faray nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh kadalika fii xajati lwadaacna sidaasoo kale usoo arortay oo xadiiku anas baa kutusaya fii saxiixi muslim wuxuu yihi rasuulku sal lay slam ataa minan mina ayuu yimid faata aljamrata faramaaha jamrada ayuu yimid oo markaasuu tuurtay uma ataa manzilahu wanaxara meeshuu deganaabuu yimid markaasuu geelii dhundhabay oo qalay uma qaala lilxallaaqi hud markuu geeli qale kadib uu ninkii tima xiiraha ah yuu u yeedho wuxuu yihi timaa xir wa ashaara ilaa jaanibihi alyman dhankan qabo bu dhanka dhanka midig buu u ishaaray dhanka midig horta xir saasaa sunnada uma alaysara kadibna dhanka bidix ku xiji buui uma jacala yuctiihi annaasa wuxuu nabigu bilaabay timihii loo xiiray timihii laga xiiray inuu dadka u qaybiyo muslay wakti dambay hayn jirtay timaha nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo intay meel ku ridatay yay muddo hayn jirto dadka xanuunsan iyo waxba intay biyo ugu qasqas bay ku daawan jirtay marka nabigu sal lay slam sidaas taana waxay ahayd ayadan xajatulwadaac xajatulwadaac iyo sulxulxudaybiya cumradeedii labadaba nebigu gowracuu hormariyey oo ka hormariyey eh, xiirashada soma saas ayb laakiin waa kan soo sheegnayo kal horumarintu dhib male marka an caaishaa radialahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii ramaytum aad ganataan ama tuurtaan jamrada oo waxalaqtum aad xiirataan faqad xalla xalaqtum aada xiirtaan timihiinna faqad xalla waa xalaaloobay lakum idinka wuu idin xalaaloobay aiibu cadarkii waa idin xalaaloobay wa kullu shayin shay kastana waa idiin xalaaloobay ila nisaaa dumarkii mooye rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda iyo abu daawuud way fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku sugan dacfun daciifnima ku sugan tabardarrimaa ku sugan sanadkiisa waa sax leanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo alxajaaj ibnu artaa oo daciifa ah hadda wuxuuna yidhi rawaahu axmed wa abu daawuud sooma waxay mooday waxay ku muujinayaa hadalkaas lafdiga abu daawuud inuu ku jiro idaa ramaytum wa xalaqtum saxna maaha lafdiga abu daawuud xalqigu kuma jiro sanadku waa sanadka laakiin lafdiga abu daawuud sida wey idaa ramaa axadukum jamrat alcaqaba faqad xalla lahu kullu shayin ila nisa ruuxu jamrat alcaqaba hadduu tuurto shay walba xalaal buu u yahay ilaa dumarka mooye ama idin qorn idaa ramaytum waxalaqtum idinma qorno kulligiinma saasat toonaa idin qoran soo ma ah, idaa ramaytum waxalaqtum xadiisku waa saas ayb lafdiga abi daawuudna waa kan dambe idaa ramaa axadukum jamrat alcaqaba faqad xalla lahu kullu shay ila nisa waa lafdiga abu daawuud waay waa lafdiga abu daawuud abu daawuud isagu waxalaqtum ma laha xalaqtum abu daawuud kuma jirto macna ayb xadiidka sanadkiisu waa daciif laba gooraba laakiin ka xadiis ahaan xalqiga markii lagu sheego waa daciif laakiin xalqiga markii laga gooyo waa saxiix waa saxiix idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla kullu shayin ila annisaa jamrada haddaad tuurataan wax kasta waa idin xalaaloobay dumarka mooye lafdigaasu xadiidku sax ku yahay laakiin jamrada markaa tuurataan timahana xiirataan daciif waay timahana xiirataan haddii lagu daro daciif buu noqonaya timahana xiirataan haddii laga saaro jamrada markaad tuurataan buu wax walba idiin xalaaloobay dumarka mooye sidaa markuu yahay buu saxya waa xadiidku saxiya noqonaya macana ayib ziyaadadaasi waa daciifo ciladeedana waa taa aan sheegnay oo xajaaj ibnu artaa ah ku jira amaa xadiidku ziyaadada markuusan wadanin waa xadiid saxiixa oo shawaahid buu leeyahay markuu ziyaadadu tuso daciifa waxaa daciifiyey alimaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo sheekh albani iyo keyrkood way daciifinaen qolada taxsiilisayna taxsiilintooda waa laga xoog badan yahay sida ibnu mulaqin iyo mundiri iyo ragga lamidka macna siyaadadaasi markuu ka mariyo xadiidku uu tuurashada jamrada keliya uu yahay waxaa u markhaati kacaya xadiidu caaisha sanadkiisu laftiisa dacfi baa ku jira waa daciif laakiin shawaahid buu leeyahay shawaahidiisana waxaa ka mid a xadiiu caaisha radiallah canha waxay tidhi ayabtu rasuul lahi sal lay waslam lixarami xiina axrama nabiga sal lay slam ayaan u cadareeyey markuu xarmanayey oo uu yani xarmashada gelayey walixillihi bacdamaa ramaa jamrat alcaqaba xalaaloobiddiisii kadibna nebiga waan cadar baan u mariyey waa markuu jamrat alcaqaba tuurtay timahana xiiray kumayna barin sooma jamarcaaba markuu tuurtay qabla an yatuufa intuusan kacbada dawaafin nasaa baa soo saaray lafdiga caaisha xadiiska caaisha waana xadiis sanadkiisa uu saxiixya sida sheekh albaani saxiixada iyo keyrkeedba uu ku sheegayo macna ayib xadiidku marka sax wuxuu ku yahay xalaaloobidda dumarka mooye waxa kaloo dhan kuu xalaaloobayaan waxay ku imaanaysaa markaad jamrada tuurato haddaadan wax kalaba samaynin jamrada markaad tuurato xalaaloobiddii horaad xalaalooday ataxallul lwal xalaaloobidii hore maxaa la yidhahdaa waxaan dumar ahayn baa kuu banaan oo maxay noqon karta wixii udgoonaa qamiiskaagii iyo sarwaalkaagii baad dib isaga dharkaagii baad xidhan cidiyahaad iska jari kartaa timahan xiran kartaa wahaakada waad guursan waad guurin wax alla wixii lagu dido dhan baa kuu banaanaanaya markii laga reebo dumarka xaaskaagu hadday kula socoto maya ukaadi ilaa goormo sheekow ya ilaa aada dawaafka la imaanayso ilaa dawaafka aad la imaanayso dawaafulifada ama dawaafulxajka ilaa aad la imaanayso haddaad isla maalinkaaba gudato wabilah tawfiiq waad fasaxanta hadduu maalinkaa kaala dibdhacana waa inaad dibdha waa inaad sugta maa saas weya ayib xadiidku macnahaasu kutusayaa sidaana waxaa qaba jamrada markii la tuurtaba ruuxu inuu xalaaloobayo isagoon timo xiranin weli oo aan xoolihii qalin oon tawaafkii samaynin inuu jamrada tuurashadeeda keliyata ku taxallulayo taxallulkii hore waxaa sidaa qaba alimaam maalik iyo abu thawr iyo ibnu xasmi ibnu qudaama saxiixiye sheekh albaanina wuu doortay sidaasaana sawaab saas man ama yani in xalqiga lagu daro timaha adxiirata mooye inaan xalaaloobiddu hore dhacaynin waa sida ay abu xaniifa iyo shaafici iyo axmed fi lmashhuuri canhu ay qabaan waana laga xoog badan waa ra'yi laga xoog badan tuurashada jamrada ayaa taxalulka kooaad ku xasilaya taxalulka hore an ibni cabaasin radi alahu canhuma xadii kalaa jiro inaa ishaarno mudan walow usan meesha inoogu onin haddana inaa ishaarnagu mudan waa xadiidka ummu salma abu daawuud iyo axmed iyo xaakim iyo bayhaqiga soo saaray waa xadiidka ay odhanayso ruuxu hadduu dawaafka maalinkaa tobnaad intayna qoraxdu dhicin ka gaadhsiin waayo dawaafka kacbada dawaafulxajka hadday qoraxdu u dhacdo isagoon dawaafin xalaaloobidii uu xalaaloobay wuu ka noqonayaa dharkiisii buu dib ugu noqonaya ilaa uu dawaafka kala yimaado xadiida umu salama oo saa sheegayaa jira xadiidkaana sixadiisa aad baa laisugu khilaafsanya jamaahiirtu waxay qabaan culimada badankooda xadiidka inaan lagu camalfalayn salafan wa khalafan saasay u badan yihin waxay leeyihiin qaarna shuduud bay ku xukumayaan dacfigiibay ku xukumayan qaarna waxay leeyihin min mufradaati maxamed ibn isxaaq buu ka mid maxamed ibn isxaaqna xataa haba tasriix iyo samaac iyo inuu maqlaye laakiin wuxuu la keliyoobo waxbaa ku jira lanna dacfi kama madna dacfi kama madno yani waxa weyaan infiraadaadkiisa bacdu ahlilcilmi baa ka digay sanadka xadiidkuna dhammaantii cilooyin kama madno duruqdiisao dhan cillo kama madno xadiidka marka aad baan isuga saas daraadeed baa ibnu kaiir iyo bayhaqi iyo aimadu waxay leeyihiin laguma camal falin alalaha ibnu xasmi waa wuxuu soo guuriyey curwat bnu zubayr baa ku dhaqmay bu curwat bnu zubayrka inuu ku dhaqmay uu sheegayana kutubul aaaar marka loo tago waxaa laga yaabaa fahamka ibnu xasmi inuu saas daraadeed baa culamada mucaasiriinta iyo fuqahadiiyo majaamicda fiqiga ee maanta jiraay ma qabaan ra'yigaas xadiikana waa laisku haysta sheekh albaani baase isagu aad ugu nusreeyo masalada u dagaalamay wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu yihi laysa ma ahanin cala annisaai dumarka korkooda xalqun xiirasho xalqun xiirid timaha la xiiro korkooda ma ahanin wainamaa yuqasirna way gaabinayaan wainamaa yuqasirna rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey xasanin oo xasan wainamaa yuqasirna maa idin qoran lafdiga abu daawuud ku yaalla wainamaa cala annisaai taqsiir saasaa idin qoran lafdiga abu daawuud saas waay cid kalena muusan u tiirin xaafidka rawa abu daawuud bisnaadin xasan bur abu daawuudka markaad asalka ku noqoto sunankana lafdiga ku qoran waa sidaas way macna laysa cala annisaai xalqun wa cala annisaai taqsiiru inkastoo macnuhu iskumeel imaanaya dumarka korkooda xiiriiri ma ahaanin ee korkooda waxaa inay gaabiyaan way gaabsanayaan wey macna ayib waa ijmaac khilaaf tawajir rawaxa abu daawuud baa wariya bisanadin xasanin buu ku wariyey talkiisuxabiirka xaafidku sidoo kale wuxuu leey isnaadun xasan waxaa xadiidkan xoojiyey alimaam abu xaatim fi lcilan bukhaari fi taariikh waxaa cileeyey ibnu qaaan abulxasan ibnu qaaan laakiin waa la radiyey ibnu muwaaqi ragle baa war ka jawaabay waxaa sanadkiisa taxsiinay alimaam nawowi sheekh albaanina wuu saxiixinaya fi saxiixa iyo saxiix abi daawuud asalka ah. iyo midka mukhtasarka labadaba xadiisku marka waa sugan dumarku inay gaabsanayaan o na waana oo khilaaf kama jiro bayn alculamaa iyagu inaysan xirashanahay leesh lianna iyaga timahoodu inuu jiraani baa macna ku fadhiya saas man timahoodu inay jiraan baa macnaha ku fadhiya laakiin ninka timihiisu ama xiro ama hadaayo saas man ama xiro ama dayso timaha dumarku laakiin inay jiraan baa xikmadi ku jirta man ayib xikmad xagga gogosha unoqonaysa وعn ibn cmr radi allahu canهuma ana alcabaaش bn cabdilmuطلب ista'dana idan buu weydiistay rasuululahi sal lay waslam rasuulku idan weydiistay an yabiita inuu baryo bimakkata maka inuu baryo layaaliya minan habeennada mina la joogo min ajli siqaayatihi waraabintiisa darteed buuna u weydiistay ama waraabintiisa darteed inuu maka u baryo uu dadka waraabinayo xujayada waraabinayo faadina markaasuu u idmay nebigu lahu isaga waa u idmay muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray waxaan hadda casiirkaan dhahno soma casiirka soo casiir ma dhahno ilma carabiga waxay samayn jireen biyaha iyo zabiibka baa laysku dhex ridayaa biyaha waxaa lagu dhex ridayaa zabiib zabiibka marka lagu dhex rido wuu ku radayaa markaasuu ku milmayaa casiir lacabay noqonayaan marka xujaydaa marka la waraabinaya biyaha noocaasa loo diyaarinayaa xujaydaa marka cabaya shaqada noocaasi waxay ka mid ahayd min ma'aatiri quraysh waxyaalaha ay quraysh khaas la tahay xilkaasina markii dambe wuxuu ku wareegoo gooni u lahaa reer bani cabdilmualib cabdilmualib wiilashiisii baa gooni xilkaa quraysh u lahaa ile qurayshi afar shaqoshaqay kala lahaayeen oo qoysasku kala lahaayeenoo ilmo cabdimunaaf baa shaqooyinka ka lahaa mid waxbuu lahaa mid waxbuu lahaa waa la qaybsaday qoladan marka waxaa ku soo hagaagtay siqaayat lxujaaj saasay marka u kala dhaxleen xujayda waraabintooda iyo biyasiintooda iyo ka warhayntooda iyo bin cabdilmualib baa yaa u xilsaarna oo shaqadaas laha nabiga marka salawaatu rabbi waslamu aleyh waktigiisii shaqadaa waxaa hayay alcabaas ibnu cabdilmualib baa hayey nabiga adeerkii salawatu rabbi wasalam yaa shaqadaa hayey maadaama uu shaqada caamka xujayda u hayo ayuu nebiga wuxuu ka codsaday habeenada mino la baryayo saddexda ah in isaga loo fasaxo inuu maka baryo maxaa yeelay khidmadii xujaydii ku jira soma nebigu waa u idmay salawatu rabbi waslamu aleyh nebigu waa u idmay muxuu samaynaya marka habeenadaa makuu joogayaa maalintii marka xilliga tuurashada la gaarana intuu yimaaduu tuuranaya habeenkiina habeen barigiiba laga cafiya waxle maka iska joog ayib istadana idan buu weydiistay cabaas rasuulalahi sal lay aslam an yabiita inuu baryo bimakkata maka inuu baryo habeenkii uu baryo bimakata layaaliya minan habeenada minan la joogo min ajli siqaayati waraabintiisa darteed oo xujayda waraabinayo darteed buu weydiistay ama darteed inuu u fa aadina markaasuu idmay nabigu lahu isaga muttafaqun caleyh waardii khadamaadkiibuu hayaa shaqooyin buu hayaa hawluu hayaa hawlihiina mabiidkii mina isma qabanayaan waa loo rugsaynaya marka ayb tan waxaa u tegi doonaa xadiidkanada inoo soo socda insha allahu tacala geel jirihii oo loo fasaxay geelooda inay muxuu aha iyaga laftooda muxuu ahaay ay la soo joogaan oode iyagoo geeljiraabay xajinayaan marka habeenkii hadday mino baryaan geela yaa soo xaraynayso nugi maayo marka rukiska shareecada ka mid tahay taysiirka iyo rafcul xarajka shareecaday ka mid tahay saas maana marka dadka asxaabulxaajaadka markaa danahaan looga maarmi waayo ama shaqaday hayaanba markaas cid kolay kaga yimaadaan ayna jirin nebigu idanka ruksadaasuu siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh hada wabilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi waslm